muqadama hadihi tan muqadamatn ki hordhaace wa bismi illaahi الرaحman الرaحim ya ayuha الnabiy nabiy awow ina un arsalnaa dirnay kaadi ka dirnay shaahidan haal etaki omar xaadir ah وamubashiran haal etaki bishaareyo yakadirni wanadiran haal etaki digow yakadirni wadaaciyan haala saki weelayo ila llahi ila diin illahi ilahay dinshay dadanka weerowya kadarni biidnihi idin illah ilahay idinshayna dadanka weerowa siraajan haala safanosya kadarni siraajkaas oo muniran asiinaw wabashir anta nabilahi muhamed un bishaaray almuminiina muminiinta bishaaray biana lahum lilmuminiina muminiinta ini layin fadlan fadla ini min allahi ilahay shay kuleyin fadlan fadla layin fadligaas kabiiran wi walaa tudic anta ad nabiyllaahi maxamed on cadeydoy alkafiriina gaalad warsho on weelo in cadeydoy walmunaafiqiina walaa tudic lmunaafiqiina munaafiqiintana warsha on weelo in cadeydoy wadac kutab adaahum dhibsho kutab watawakal tala saaroy cala llahi ilaahay tala saaroy kafaa bilaahi ilahay kakaafiye wakiilan min wakiilin lana wakaalid ilahay kakaafi ilahay kiisana wakiilka ewa ina un fataxnaa furnay laka nabiy llaahi maxamed od laanta akin furni fatxan furdiye furni fatadaasoo mubiinan bayinan cad liyakfira huwa ala ini dhaafo lakaad kin dhaaf liyakfira ini dhaafo lakaad allahu tacaala ilahay kin dhaaf ma walkin huwa maag hormaray min dembika dembega eh wama walkin dhaafa taakara huwa maag gadaal oo min dembika dembega eh wayutima huwa la samuelo nicmatahu nicmat allah ilahay nicmadis tamuel calayka korka tamuel wayahdiya huwa ala hanuuniyo kaad ka hanuuniyo siraaban wadiki hanuuniyo siraadkaas oo mustaqiiman toosun alxamdu maxad lilahi aliya mahadle aladi allahaasoo anzala dejiyey calaa cabdihi cabdillaahi odoonshii korshay alkitaaba kitaabka amida kadeji walam yajcal alan weelne lah lilkitaabi kitaabka ciwajan goloocinin weel dayiman haalaykii toosun wasalaatu naxariisi wasalaamu nabadgeliyo daa'iman e calaa sayidina sayidkaan korsheelyeel muxamadin calaa muxamadin o muxamed korsheelyeel aladi muxamed kaasoo xaaraba huwa muxamed ay albaadila baadil laxarbi waayada huwa muxamed hoojiye alxaqa xabga hoojiye wabamasa yani wa kay wabamasa tirtiray huwa muxamedka aradaa'ila walbaho oo dhan tirtiri waaxyaa noolayay alfadaaila fadiyaalo noolay watamama huwa muxamedka taamwelay makaarim alakhlaaqi akhlaaqdisu soo banaayki taamweli wahadaa huwa muxamed kanuuniyey annaasa dad kanuuni ila siraadi wada almustaqiimi toosan kanuuni siraadi aladina hani wadadiyon kaniuni ancam allahu ilahay inicmoy aleyhim ala ladina ladinkaskosho ilahay inicmoy oo min anabiyina nabiyaalka ilahina eh wasidiiqina kuwii runti sheegayen runti badnaayena eh washuhadaai shahiidintina eh wasaalixiina saalixiintina eh wacala alihi wasala allahu wasalama ala ali alinabi nabag hershelag nacrif nabadgeli wasaxbii waala saxbii saxbi nabi nabag asaasisa lag nacrif nabadgeli aladina asxaab o ihtado hanuunka waal dhagan biyadi hadi nabi nabaga hanuunshi hanuunka waal dhagan watabacuu rahen maawal rahen kasama huwa rasuulka ngori nxarigi lahu yani wa kay humaag nxarigi lahum iyo lahantood nxarigin rahen fadanat lmuluku boqoryaalo nakhuduuceen lahum iyo lahaantoodi lahum lilasxaabi nkuduuceen wakadacat yani khuduucday alumamu umadyaalkii khuduuceen lihaybatihim koobsashadooda daraadeed nkuduuceen wabacdu bacd almadkuuri kan hadila sheegi kabacdo fahaa buraarige huwa juskun kan aljuzu juz waay juskaasoo athalitu saddexaad min khulaasati nuuri lyaqiin nuurlyaqiin khulaasadeeda kumid e juskaasoo fii siirati lkhulafaai khaliifintii siiradooda fii shahaadi khulafadii arraashidiina hanuunsanaayeen yani waa kay siiradii onahaadi ugadimu ana mari geliye ho juskun kan e liulaabi lmacaahidi machadooyinka daalibiintoodian geliye walmadaarisi madrasooyinka daalibiintoodii angeliye alundulusiyati undunusi lang nasbahay fi yani waki masalan sheekh marki meelusroogiy undunusi haysay kollay kitaabka sanaki kolkan undunusi madaaristoodi iyo macaahidoodi daalibiinta cilmada dalbaayan angeliye fi usluubin qaab iyo angageliye qaabkaas usluubkaas oo fi usluubin qaab iyo angageliye usluubkaas oo qariibin dhow min madaarikihim barashadoodan dhow laa takalufa isma shaqeena fihi fi sluubi usluubka dhatisan haan walaa tacmida nagudowna fihi fi sluub usluubka dhatisna nagudown haan liyacrifuu si inkastan kayfa sidee baan kastan taalab takalaba lislaami islaamka geesiyaalkaysi ingaalib nagden inkastan cala lmasaa'ibi masiibiyaalan kugaalib nagden litaxqiiqi amaaniyihim yadisiibiyaalkooda silan wayacrifuun inkastan annatiijata natiij inkastan alati natiijadaasoo tacuudu nagdaaso cala lummati umada korsheka nagdaas oo min atbaaci diini diin kuwii rahegna eh wasiyari siirooyin kuwu rahegna eh calaa nadaamihi nadaamkayna yani waa kay masalaamka raheen wainii ana la may rajeeyey an yatakiduu muslimiinta ini samaysadan iya rajeeye min maali lmuslimiina muslimiinta kuwooda tabi i wa mjaadi mamjaadi mslimiin mslimiinta kuwooda sharafka lakawaaldhadan i wasiyari rijaalatihim rijaalaati mslimiin muslimiinta rijaalyaalkoodi dhagmayaalsho kawaaldhadan ma wal ini kawaaldhadan rajeeya yabcatu diraw fi nufuusihim nufuusi lmuslimiin muslimiinta nafyaalsho ka diraw ruuxa tashabuhi isshibahow ruux shakishibahow din bilmuslimiin almaadin muslimiinti tabagna iskishibahow i wanasji kadhawamow yani waa kay ka samaysadan calaa manaalihim laantiyo korshoon kasamaysa maano kudhaw maanka ee musanif raximah llahu mayliya muqadamatun hadihi tan muqadimatun ti oo hormaraas waay ama muqadamatun ti la hormarisi waay bismi illahi ibtadiu hada lkitaaba kitaabkan kan aya bilaaway bismi illaahi alla magaasha bilaaway alihi araxmaani naxariis caam ay naxariisay alihi araxiim naxariis khaas ay naxariisay ya ayuha nabiyu nabiyawow ina un arsalnaa dirnay kaadi ka dirni shaahidan xaala kawnika shaahidan xaala taki markaas kacaw wamubashiran aala waxaala kawnika mubashiran xaala taki bishaareyaw wanadiiran waxaala kawnika nadiiran xaala taki digaw wadaaciyan waxaala kawnika daaciyan xaala taki dadan weeraw ilallahi ilaa diin illahi ilahay idin sheena dadan ka weeraw biidni idin illahi idin sheena dadan ka weeraw wasiraajan haalata faanusya kadarni oo lang ala lankiadkaraha aftinga kasugnaade faanusata kadarni muniran aftinas sidii faanusta aftinka lang oo kale lang ala lang adkarahona aftinkaasan kasocde wa daadalnimadi an ku behe wabashir anta nabiyllahi muhamed un bishaaray almuminiina muminiinta un bishaaray biana lahum lilmuminiina muminiinta ini layin min allahi ilahay heshe layin fadlan fadl layin fadligaaso kabiiran wiin muminiinta ilahay adis may kalayin fadla eedan wiin wa kalayin wa walaa tudic antaada muxamada ungadiidoy alkaafiriina nimanka kaafi gaalada ee kaafiriinta ah. warsho n weeloy warsho dheegdoy ungadiidoy walmunaafiqiina walaa tudic almunaafiqiina munaafiqiinta nangadiidoy wadac antaada muxamada kutab adaahum ada lmunaafiqiin walkaafiriin kaafiriintiyo munaafiqiinta dhibshoos kutab oo manaa anti oo rasuulka sala lahu alayhi wasalam jihaadun amarni haytay watawakal tala saaroy cala llahi ilahay tala saaroy ilahy kayfilan wakafa bilahi wakafa lahu ilahay ya kaafiye wakiilan min wakiilin lang la wakaalad ilahay dadku kaafi ilahay kafilan wa kafa faacilsha baala ziyaadiye wakafa bilahi kafa lahu lay marmar wakafa lahu lmuminiin gitaasan ilahay laybu baadalku biyo kalkun kafa baadad sila lay waay allahu tafaacile wakafa bilahi wakafa lahu ilahay ya kaafiye wakiilan min wakiilin lang la wakaalad ina fataxnaa furnay lakaado nabiy llahi muhamed o furnay fatxan furud yakin furnay fatxagaasoo mubiinan bayinan ad liyakfira huwa alay ni dhaafo laka adlaanta allahu tacaala ilahay kin dhaafa ma wal kin dhaafa takadama huwa ma hormari min dembika dembiga eh wama walna kin dhaafa taakara huwa ma gadaal maray min dembika dembiga eh wayutima huwa ala ntaam weelo nicmatahu nicmatalah ilahay nicmadiisa ntaam wel calayka kurkakin taam wel wayahdiya huwa ala hanuuniyo ka kahanuuni siraatan wadaki hanuuni siraadkaaso mustaqiiman toosun alxamdu lilah alxamdu ay jamiic lxamdi xamdu dhamaantis lilahi haabit lilahi ali an sugnaado aladi allahaasoo anzala huwa ala dejiyey calaa cabdi cabdillaahi alla odoonshay korshay kadiji alkitaaba kitaabki kaamilkaay kadiji walam yajcal huwa alan weelne lahu lilkitaabi kitaabkas iwajan goloocina weelna gayima aalaykii toosun wasalaatu naxariis iwasalaamu nabadgelyo kainaanihi ahaadeen calaa sayidina sayidkan korshay ahaadeen muxamadin calaa muxamadin naw muxamed kolshay ahaaden aladi muxamed kaasoo xaaraba huwa muxamadka la xarbiyey albaaila walba baadila la xarbi waayada huwa muxamadka hoojiyey alxaqa xaga hooji wadamasa huwa rasuulullahi tirtiray alradaaila walba liliidadan alradaail jamcu radiilatin radiila radiilatin radaail alradaaila walba liliidadan yani tirtiri وadamasa tirtiray aradaaila walba liliididan tirtiri waxyaa huwa muxamadka nooleeyey sala الlahu alayه wasalam alfalaaila fadliyaalo noolay walba fadile o dhan hasaaray ha noolay watamama huwa muxamadka taamweelay makarim alaklaaqi aklaaqdi tusubanaji taamweeli qaala nabiyu sala الlahu alayh wasalam ilahi rasulshimayka goolay inama bucistu liutamima makarim alaklaaq anamay lahi saaray ini ana tamwelo makhaali yani akhlaaqda sufayl ini ana tamwelo lahibi yeeli inama bucisto liutamima makarim alaklaaq wahada huwa ala hanuuniyey annaasa ama wahada huwa rasuulka hanuuniyey annaasa dadka hanuuni ila siraadi wada ka hanuuni almustaqiimi toosan siraadi ladina haani wadadiyo ka hanuuni ancama allahu ilaahay necmooyay calayhim ala ladina ladinkaas ilahay necmooy oo min anabiyiina nabiyaalkana eh wasidiigiina wa min asidiigiina kuwii runto badnaayegna eh washuhadaai wa min ashuhadaai shahiidinta ilahay dartisan shahiidegna eh wsaalixiina wa min asaalixiina saalixiintana eh wacala alihi wasala allahu wasalama wasala allahu ala naxariis wasalama linabadgeli cala alihi alinabiy nabiga helsi alag naxariisa nabadgeli wa asxaabihi wacala asxaabihi asxaabi nabiy nabiga asaartis alag naxariisa nabadgeli aladina asxaabtaas oo ihtado hanuun gaadadeen bihadi hadi nabiy nabiga hanuun sheeka hanuun gaadadeen watabacuu raheen maawal raheen rasama huwa rasuulka ongori lahu hu maaga ongori lahum yo ongori rasama manaa ongoray on jaaxi wa wadadii oo rasuulka injaaxiya maren watabacuu raheen maawal raheen rasama ongoray rasama huwa rasuulka ongoray hu maaga lahum yo ongori wadadii rasuulka injaaxina raheen manaa goya maren oo hadii wadadii yohay mareen asxaabti yohay may faide derenyon hadii wadadii rasuulka jaaxiba mareen fadanat lmuluku dogoryaalki iyo khuluucdi fadanat lmuluku wa fadanat may ba khuluucday fadanat may ba oo khuluucday almuluku bogoryaalki iyo khuluucen fadanat lmuluku bogoryaalki iyo khuluucen lahum lilasxaabi asaabtasan khuluucen wakhalacad may kare fadanat may hingaansantay almuluku bogoryaalki dhonga hingaansameen lahum lilasxaabi ingaansame wakalacad may khulluucday oo nraarac madag nraariday oo nkhulluucday alumam umadiyaalki kale nkhulluucen lihaybatihim haybat lasxaabi asxaabtas koobsashadiyo oo asxaabti rasuulka rasuulka tacliimay madrasadiisi jamaacadiis jaamicadiisa ku baheen sidii dhaganki rasuulka mareen wali boqor ay laaragaa inankhulluucen a wabacdu bacda almadkuuri kan hadila sheegi kabacd bacd albasmalati walxamdalati wasalaatu wasalaam bacd almadkuur kan hadila sheegi kadib fahaa buraarage huwa juskum kan e alhaa ha tambiya lare buraarag fahaa buraarage huwa juskum kan e aljuzu juzwa juskaasoo athaalitu sadad juskaasoo min khulaasati nuur lyaqiin nuur lyaqiin warshe kooban heshe ku ahaadi juskaasoo fi siirat lkhulafaai khaliifinti siidadooda fi jihaadi ee musanif raximah llahu marki hadina ley fa hada ljuz thalithu min khulaasati nuurulyaqin na ley juskum kan nuurulyaqiin mal haku khulaasay na goonu manaha kitaab kale na haku khulaasay may waalay nuurulyaqiin khulaasada iyo warshe may ka dhamaaday rasuulka sala llahu alayhi wasalam geeridiis mila ka dhamaati taas kolku yani reed iska dar ahaan lay taasin laymahina juskunkan jus oo goone usul kitaab goone yajar oo usul fi suurat lkhulafaa irashidin kusheekuyo mila kusheani sheekhdid red yani taklib layu mana maybuanuryain lakulasayay usul usulayki xisaabahay mana maayna goon ahaanu kitaabkan kitaab goone ho usul goone ho oo khulafada afarta elay kusheekuyo mila lakudhaabi red jus iska darahayla mana khulaasat nuuryain dangalayma goonu manaa kan goonu waay khulafada kusheekoye nuur yaqiinna maylakegyaws rasuulka sala allahu alayh wasalam mucjizaadki mis meelahoob dhamaado meellaklamada juslayba nuur yaqiinka kukoobnaayo la kukulaasay kan kolkun goonu kitaab kale la kukulaasay laakin sheekh manin sheegna yani wa masalan ba iska darahaye nuur yaqiin khulaasadiisu laylay mana fa hada jusunkan huwa jusun aljus jus juskaas waa saalisu sadaas oo min khulaasati nuur yaqiin nuur yaqiin khulaasadeed ku aado juskaasoo fi sirat lkhulafaai khaliifinti afarta haayeen dhagankooda fiishi haadi khulafadii araajidiina hanuusanaayen juskaasoo ugadimu ana an hagiliyaw hu aljuza juska hagiliyaw litulaabi lmacaahidi maa macahadooyinka daalibintoodan an hagiliyaw machadin lajamiyay macaahid lakajami a hay litulaabi ugadimu an hagiliyaw hu yani juz hagiliyaw liطulaabi lmacaahidi machadooyinka daalibiintoodan aan geliya machad kolley iskoole kasaayan i madaarisba yani may waa meelo walalakadarlawla machad oo culumta lakadarasaya saas oo kale madaaris iyo machad ismidlay ugadimu ana geliya hu aljuza juskunkan ee geliyay liulaabi ulaabna jamcu daalibin ulaabna kajamci daalib mufrad wa ulaabna jamca ugadimu ana geliya hu aljuzak ilyaw lidulaabi lmacaahidi machadooyinka daalibiintooda nanangiliyaw dulaab jamac wa walmadaarisi lidulaabi lmadaarisi madrasooyinka daalibiintooda nanangiliyaw macaahid madaaris oo alundulusiyati reer undunusi lanasbey wadanka undunusi lanasbey mana wadanka surogi sheekh kitaab sanifaa milahaitay misyo ku dalbadena undunusid may bu aha islaamka meela badan wa islaamka yani dadka nka badan yala sheegay tir nka tira badan hay dad eed ntira badan wa dad yo dhon ka gaabano yani wa kay masalan ba saudi meelosa lankiseedo argeeye hajka amankoeya ama adduunka dhon may badaas meel kas yo lay dareeran dad ka gaabano meelusha bilanta jingla oo ka gaabon undunusi kalka waana eedan badan yin alere mana esiyaankaas eed eed badan yin muslimiinta yani eed dadka nka tira badan o waan undunus yala sheege kalku yani waki masalan ba juskun mahankiriya sheekliya litulaabi lmacaahidi macahdooyinka daalibintoodi iwalmadaarisi litulaabi lmadarisi madrasooyinka daalibintood ihankiri alundunisiyati reer undunisi lmasla fi usluubin qaab yahanka gili ugadimu giliyay juskaasa giliyay dakataxlujiyaas yarwajru fi usluubin qaab yahanka gili usluubkaas qariibin on min madaarikihim min xifdihim xifdishoondhaw mana asluub iyo ku xifdii koranka bardo koran mana madrag heleelo lele mana wala la bardo usluubin ahankageli usluubkaas oo qariibin dhow min madaarikihim min cilmihim barashadoodan dhow mana laa takalufa isma shaqeen inhana fihi fi usluubi usluubka wal iskama shaqeeya unka jar dhibaatan ka jarna sifudeedana bardo laa takalufa isma shaqeeya unhana fihi fi usluubi usluubkaas lasis isma shaqeeya unhana walaa tacqiida nugudowna nhana fihi fi usluubi usuubka soy dhadis wallo nagudaw lihiraw nang hayn wal majhuulka sugo noolelo nagudaw lanshishal biyaane lihiraw nang haan walaa tacmida hihiraw haan wal hihirdaw hayne wal shishal bisan e walaana asluub yani juskaas tankageli lima liyacrifu si imbaradan darteed muslimiinta dhulaato si imbaradan kayfa side takalaba anrooyen abdaal lislaami islaamka geesiyaalkiisa anrooyen islaamka takrooyen yani waa kay masaaibtan kurooye silambarada manaha geesiyaalka islaamka manaha asxaabtahan horey taabiciinti atbaacu taabiciin dadkaasoy salafu saalax yani waa kay sadidi quruun waay alquruun lmufadala ama alqurub dahabiya leerahay quruuntiyoha si han han qaalib nagden dhaabkan qaalib nagden ma ay rasuulka wadadiisi samarayna saasakiyona kalibaneng waay liyacrifuu si in badan ugadimu geliyay hu juskaasa lidulaabi macaayid almadarisan geli liyacrifuu si inkasan dulaabtasoy kayfa sadeeba ankasan qaab alqaabme kayfa sadeeba qaabme takalaba nrooyen afdal lislaami islaamka geesiyaalsaysa nrooyen si inkasan jawaabtiyan kasan cala lmasaa'ibi masiibyaalo korsheen kurooyen litaxqiiqi amaniyihim amaniyil asxaabi asxaabtasoy yada diilaad yada litaxqiiqi amaniyihim amani yani waki masala aصxaabi mis abdal abdalnkakontoladabdalnlaasaasrnje litaxqiiqi amaniyihim amaniyi abdali geesiyaalkasoy yadadiiliyaalsho sinsugdan wayacrifu inkastan reed liyacrifu ti hore gocadafanto liyacrifu si inkastan dhulaabto annatiijata wayacrifu dhulaabto inkastan annatiijata faaiida inkastan alati natiijada faaidadaas oo tacuudu hanagadaas cala ummati bulshada korshe hanagadaas oo min itibaaci diini diin rahowshay ah wasayri socdow ah calaa nadaamihi nadaami diini diinka nadaamsheeda ka socdo haddii diinka nadaamsheeda ka socdo diinka la itibaaco la raho faaidada hanhaladaas mayb waa ini adduunka dhong ad qorsato islaamka dhong yani islaamka meelkasalka faafi waa hadi dinka nadaamshay larahalaayayo yani siiradiis iyo lakasocdo fadi nadaamkusantixiy islam kolkan ugadim ana geliyay hu aljuza litulaab lmacaahidi walmadarisi an geli bislubin daaq qaribin dhow yanka geli min madarikihim xifdiyawshan dhow laa takalufa ismashageen unhana fihi fil uslubi uslubka fiisha ismashageen unhana walaa tacqiida hiro unhana fihi fi luslubi uslubka dhafis hiro unhana liyacrifuu si inkasan darteeda kayfa sidee ba takalaba afal islaami islaamka geesiyaalsi inrooyen inkastan cala lmasaaib masiibiyaalan kurooyen litaxqiiqi amaaniyihim yadidiidiyaalkooda si insugdan wayacrifu si inkastan dhulaatiyo e annatiijata faidin kastan alati natiijadaasoo tacuudu hiya natiijada nagadaas ala lummati mudo korsheek nagadaas min ajli itibaaci diini waay wala natiijada karaw min ajli itibaaci diini diin rahawkiisa daraadeed sayr wa min ajli sayri socdow darteed calaa nidaami nidaam diin diinka nidaamkiina ku socdow wa inii ana la arju yari sheekh ana may rajeeyey an yatakiduu dulaabto ini kaweeldhadan min maali lmuslimiina muslimiinta kuwooda tabi kaweeldhadan wa min amjaadin amjaadi lmuslimiin muslimiinta kuwooda sharaftalaahi kaweeldhadan wa siyari rijaalaatihim rijaalaati lmuslimiin muslimiinta rijaalaadkooda siiriyaalshay kaweeldhadan ma walka waldadang yabcathu huwa maaga diraayo fi nufuusihim nafyaalkooda dhaadiyo ka diraw ruuxa tashabuhi ishibahow ruux shakishiba ka diraw bihim bilmaadi lmuslimiin muslimiinta kuwooda tabina daskishibahaw wanasji ka dhawmaw ka diraw calaa manaalihim qaabsha ka dhawman mana manaalihim manaali maadi lmuslimiin muslimiinta kuwooda tabi qaabsha ka dhawman mana waini an laarju may rajeeyey an yastakiduu muslimiinta ini samaysadaan arajeeye min maali lmuslimiina mahi wayni an laarjumay rajeeye an yastakiduu dulaabto daalibiinta ini yani samaysadaan arajeeye min maali lmuslimiina muslimiinta kuwooda tabi ka samaysadaan wa min amjaadihim amjaadi lmuslimiina muslimiinta kuwooda sharafta le ka samaysadaan wa siyari rijaalaatihim wa min siyari rijaalaatihim rijaalaati lmuslimiin muslimiinta rijaalyaalsho rajuliyaalsho dhagankooda ini ka maawalka walka samaysadaan hadii intaas asxaabiyo oo ka fiiriyaan dadkii sharafti lahaayeen dhageysoo fiiriyaan yoona reertiyeedahayti ka samaysadan ma walka samaysadan yabcathu huwa maaga diraw fi nufuusihim nufuusil dulaabi daalibiinta nafiyaalkooda ka diraw ruuxa tashabuhi iska shibahow ruuxsha ka diraw magoota siditi hong naganedhong iskasi shibaan isnakaayan fatashabahu ilam yani wa kay takunu milahum digaraayo hadii dadka fafay deri korn sishibaalen mayala dadkasosoobon iskishi baaba liiban eh ina tashabuha bilfalahi bilkiraami falaaxun wa dadka oo sosoobon iskishibahoba hata liiban go eh kolkan yani hata hadii walkaliyo suubi waayaan asxaab rasuul iyo taabiciinta iyo dadki daalimiinta dadkitay lahaayeen sharafta lahaayeen muslimiinta kuwooda dhagay winaabi lahaayeen hadi sidiisi o lanagado ay hata walaago yaro oo nufuusiyo kadiraw isjibaho oo dadkaas iskishibaae ka samaysado oo qaabkiis ola kasamaysano eh wanasji calaa manaalihim manwaalihim maanaa maybua wanasji kadhawmo nasjiga maylare dharkin hadii la sameey ana lankoo dharkin sheene masalan argaanle sargaanle markaas dharkin aragahayta ha sida inkatol nacgon kan eh dhaafkan inkatol maanaa sakeri kalku war nasjidka dhowmawri ka sameeya saaso calaa manaalin gaabsho asxaabti gaabsho lakasamaysa lafade manaa kalku alaa asxaabti gaabkisho laka dhawma manaa ka dhawmawka dhara la dhawe nasji may laray wala dhawaw dhara la dhawe kalku dadkana may lafade ulaabtay dadka gadaalku koyon sidii asxaabta oo kale sidii dharshoon dhawden oo kale kasamaysa man manaa wanasji sidasaas wanasjika dhawmaw calaa manaalihim gaabkisho manaali manaali rijaali rijaali hortaben oo muslimiinta ahayen qaabkiisola kadhawma mana qaabkas walaankinka samey qaabkayo ka samaysman urid hay wa ini an laarju may rajeeyay an muslimiinta ini samaysda min maali lmuslimiina muslimiinta kuwooda tabi an yatakidu faacilka may kanagale dulaabta an yatakidu dulaabta ini yani samaysadan min maali lmuslimiina muslimiinta kuwooda tabi ka samaysadan i wa amjaadim wa min amjaadim amjaadi lmuslimiin muslimiinta kuwooda sharafsile ka samaysadan iwa min siyar rijaalatin rijaalaati lmuslimiin muslimiinta kuwooda rijaale rigahaye dhabankiisho kasamaysadan maawal kasamaysadan roob yo dhidhiigan yon walaas kasamaysada yabcatu huwa maaga diraw fi nufuusi nufaasi nufuusi dulaari daalibiinta nafyaalkooda ka diraw ruuxa tashabuhi iska shibahow ruuxsha ka diraw bihim bilmaali lmuslimiin muslimiinta kuwooda dhagina liska shibahow iwa nasji kasamaysamow calaa manwaalihim manwaali maali lmuslimiin muslimiinta kuwooda tabi dhaabsho ka samaysamaan taas walka diraw mago ini yani kufaaidaysadaan saasa nkasargaliya sheekh taas ilan hadii siirada likingsheeko dhadasho isi ngalga maaya likingsheeko adina siritiyo weelo nambahanya siishibaado mago addars lawal hada maxaluhu wamabxasuhu addarsu derse dersigaasoo alwalu hore hada maxaluhu wamabxasuhu alkhulafaau khaliifin kaliifin la jamciyay khulafa makajami wa karimin kurama alkhulafaau khaliifin khulafadaasoo alraashiduuna hanuunsanaayeen hum khaliifinta maybua ah. abubakrin waay wa cumar waay wa cuثmaan waay wa caliy bn abi alibin waay radia allahu taala canhu khulafa raashidin afartan alkhulafaau khaliifinta alraashiduna hanuunson hum khulafaa raashidun maybua oo rasuulka dardaaramay sala allahu alayhi wasalam ari calaykum bisunati wa sunati lkhulafaai araashidin ya rasulka sala allahu alayh wasalam cadbu calayha binawaajid goydambeedka kagobda sunada tiday sunada oo khaliifintayna goydambeedka kagobsula rasul sifaylan dojiya kolka dadkiyo haayo khulafa lere khaliifin khulafa khaliifin mufradu alkhulafana jamcu tafsir jamcu tafsir wa alkhulafaau khaliifin oo rasuulka khaliifku nagde khulafadaasoo araajiduuna hanuunson hum alkhulafaau raajidun maybuwa ah, abubakrin abubakar waay wa cumaru cumar waay wa cusmaanu cusmaan waay wacaliy bnu abi aalibin cali bn abi aalib waay radia allahu tacaala canhu wasumo han kulisho wal magacaawi bilkhulafaai raajidiina khaliifintii hanuunsanaayangan ka magacaawi waay wasumo wal magacaawi bilkhulafaa khaliifin yalka magaawi khulafadaasoo arashidiina hanuunson maywali lianahum ana alkhulafaa khulafadan haange khalafu khaliif nagaden annabiya sala allahu alayhi wasalam nabag khaliif nagaden fi hanuuninta oo dadka hanuuniyaaya yanka khaliif nagaden walirsaadi wa fi lirsaadi hanuuniyo khaliif nagaden iwa fi tanfidi axkaami shariicati shareecada axkaamteeda furiyowshe saganka islaamka ini lafuliyo oo axkaamta islaamka lafuli yanka khaliif nagden wa wabalagat muddatu khilaafatihim khilaafati lkhulafa khulafada khaliifado khilaafadoodi muddadeeda may deertay halaatiina caaman sodon sin iyo deerti wa halaatiintaas iftataxuu furuden khilaalahaa khilaala halaatiin sodonkaasina dhasiyo furuden ashaama shaam furuden walciraada furuden wa filistiin furuden wa misra furuden wa sudan furuden wa afriqiya africa furuden mana wa ashharu guwaadihim guwaadi lkhulafa khulafada dhaa'idiintoodi kamashhuursan khalid bn lwalid sayf ullahi lmaslul waay wa ubayd wa abu cubaydata camir binu jarax waay wa camr bnu caas waay walmusana binu xarisata waay wa sacd bn abi waqas waay intaasan kamashhuursanaayen wali futuuxaade oo khulafadaas bay xasaabsadeen alkhulafaau khaliifintaas o araashiduuna anunsu hum khulafaau raashidun maybua abu waay radi allahu tacaala canhu usinikeena doon magaasha iyo abtirshay wa cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab wa wa cuثmaan bin cafan cuثmaan bin cafan wa wa caliy bnu abi alibin waay din yani caliy bnu abi alib radi allahu tacaala canhum afartaas khulafada afartaas wa afartaasoy khulafada eh rasuulka gaar ahaan sala allahu alayhi wasalam hariir gaar ahaaneed iya lalahay masaabta guon ahaan hariirko gaanahaad iya lalahay may welay lama afartaas lama kumid e rasuulka sala allahu alayhi wasalam gibrosh guursadi lama nusuba gibrosh inguuri mana hariir oo goon ahaan e iya lahay guurki lanwal iska riiriye waxyaala iska riiriye iya kumid ata iyo cumar gibriyo dhalan iyo rasuulka gabi sala allahu alayhi wasalam caiشha بint abi bakr iyo xafsa بint cmar lamadaas gabrood rasuulka gabay sala الlahu alayه وasalam lamadaas rasuulka baka guursadi gabroosh lamada dembe oo cثman i calana gabroogi rasuulka ba laka dari cثman bay laka daray dinurenga lankase kawta rogiya laka dari marki ku geeriyooti kabacd adun umukalsoma laka dari marki ku geeriyooti kabacd low gabarkadase daadin rooga fadi dara fadi geeraayo cali بn abi alib na fatima radi الlahu canha iyo rasuulka kadari sala allahu alayه wasalam oo khulafada saasa rasuulka lahariireen haddana dhini kastana yani jecel ongaba iyo lamana kaguursadi lamana yani nguuri wa kalku gadaalshayna diintii dacwadii iyo fidyo nagdeen islaamkana dadki kowta hagalo unka horeeyahaayeen cali bin abi alib waa basubanisheeno doone usoo nog yariya islaamka hagali tumi shamban dirne tumi lama tumi meelasayro iyo jira iyo tumi lama khilaaf jire yani abubakr iyo cumar iyo cusmaanna dadkan horeeyo islaamka galen ahaayen saabiguna alawalun yahaayen kolku islaamka diintaan halgami yahaayen yani sharaf may kuwaaladaneeniyon rasuulka bacdishay asaabto dadkay fal badan nagdan alkhulafaau khalifinti arashidun hanuusanaayen hum khulafada may abubakrin waay radia allahu tacaala canhu wa cumar waay radia allahu tacaala canhu amiir lmuminiin wa cusmaan bnu cafan waay wa caliy bn abi alib waay ibn cami nabi namag adeersha logshay radia allahu taala canhu wasumo afartan wal magacaaway bilkhulafaai khaliifinti iya laka magacaaway khulafadii araajidiin hanuunsanaayeen iya laka magacaaway maywali lianahum ana alkhulafaaa khulafadan haange eh, khalafu annabiya sala allahu alayhi wasalam nabag iya ku wa fi lhidaayati hanuuninta fishe ku khalif dadka hanuuniyawsho i wlirsaadi wafi lirsaadi hanuuniye oo dadkala hanuuniya ku khaliif nagden i wafi tanfidi axkaami shareeca shareecada islaamka axkaamteeda meelmaryawshe fuliyawshe mana fuliyawshe meelmaryawshe ya ku khaliif nagden khaliif maylare lankan oo badbad booska edi rog dukaanka ingadgad iday biil insi awlaada inkuwargab lanka leera ya yani waa kay ide khaliif laakin tan kuwiinta tan siyadahayta idi inkuwargabta kuwiinta tan oo muslimiinta dhong adikin hil saaray dacwada islaamka fidiw dan ahay dacwada islaamka fidi diinta fidiw kalkun khulafa saabtaka nagden afartaas falkhalifatu khalif may lerey yaqumu huwa khalifka gume alkhalifatu mufradu taadanka jato falkhalifatu sautanis ma e saulmubaalaga lay ma sautanis ma e yani falkhalifatu kalifka mayba yaqumu huwa khalifka qume maqaama rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay boos ya iya qume wa fi xiraasati diini diinka dhoolow shay wa siyaasati dunya addunye maamulow shay yan liyaqifa kulu insaanin qof kas ini surumo cinda xaddi xadd linsaani qof kasta soohuntis abdiya surum maamula lambanya dilan oo khaliif naglo khaliif lehelo dadkadon ini yani wakaytaaso faiidadaas adiyaas waliyahay litasaawa alqawiyu kana hooga lai walaciifu si insimanaadang washariifu kan sharafka lai walwaliicu kan liidada si insimamaan amaama alxaqi xagga hortiis ankasimanaadang macnaha lam walifadan sameeyana islaamka liska maamulay cadaali liska maamulay khaliifka saaso macnaha si rasuullahi zaminka roogi oo cadaalad iskamamulay lang iska xadgudwa unjarna lang isgila unjarna lang walhada unjarna afka koolay iska hayay galanto toolay iska haytay odow kalin kolay haayay gaalada lay dadku dhanbu odowka afka hay muslimiinta walaala ina saragaayeen saasa khaliifka nan gume wa falkhaliifatu lanka khaliifka yaqumu huwa khaliifka gume maqaama rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulka booska iya gume fi xaraasati diini diinka ilaaliywshay diinka ilaaliyo labahay diinka ilaaliyowshay iyo khaliifan kunaglengume i wa fi siyaasati dunya addunyo maamulawshe addunyada maamulawshena lang caadil e maamulo labahay imaam elehen addunyada maamul mana yani mayba of kastood addunyada ma lang maamulaw lese fawdaba meelon yaalne lam walifadan sameene lam wal lang laxisaabtama unjarna dhiba lese jartua may labahay ya kalkun ini yani lankuwali suubi lang laxisaabtama lahel kolka insaan kastaba sohontis ma dhaafa sohonkalma guduba red hadi saas naga og markaas may cadaalad badiido oo maamul lang maamulaw oo addunyada maamulaw lahel kano hoogila ikan oo laya daciifka jinga nagadaaya ki hoogilaayo hoobadulma samey wala obadee ki daciifka lanku aare kan sharafka la iyo kan wadicga liidada jinga nagadaaya xagga horti soob lang firi kolka hariifkana booska sabana red falkalifatu kalifka yaqumu huwa kalifka gube maqaama rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasulki boose gube fi xaraasati diini diinka ilaaliya doorowshe i wa fi dunya addunya maamulowshe liyaqifa kulu insaanin insaankas ini surumo cinda xaddi xaddil insaani insaankas suhurdi dardaad surum si insimnaadan leed alqawiyu kano hoogale iwa daciif kano daciif insimnaadan وsharيf liyatasawa sinsi manaado sharaf la وlwadic kan lid amaam اlxaqi xagoorki sinsi manaadaan وabalaغat mudat khilaafatihim khilaafat الkhulafaa khulafadaas afartaas khaliifnimadooda muddadeed may deertay halaatiina sodon camal min camal sanada iyo deerti sodon sin iyo deerti igaas khaliifnimadii mulug mulug iyan isbedeli sodonkaas sin wali kudambo bogor bogor an isbedeli muluga an isbedeli macnaha sodonkaas sin iyo khaliifnimada iyo oo islaamka galantoolay meeloleyna kumaamulaay galantoole isdhaha madowsho halin koleha oo tafriq iyo istilaafan dhiin sodonkaas sin iftataxuu muslimiintii furode khilaalahaa khilaala halaatiin sodonkaas sin dhahdiye fayidi wali waako rasuulka sala allahu alayh wasalam dacwada may ka ogaayey xijaaz may ka ogaay xijaaz may afartan khulafad ee may dacwadii deersiyen sham iyo deersiyen ruum dhonga bogsadeen addunyada meerinkasaraysay markaas imbilaadiyaten dheeraay namadi boqortooyi dheeraay oo adunka guwinayeen oo reer sham eho markaas siryaani xukumaayo bogsadeen inigana yani ciraaq iyo layaw ay yani waakay masala damay dheeraayeen kisrawiyin dheeraay mulukul akasira yoona gobsadeen falastin yen saas oo kale gobsadeen misrna kadalika saas oo kale yen boqortooy yen saasa la jertay gobsade dinigin hadii africa laabda sudan iyo fri dinigina gobsaden alilay afarta khulafada antaas dacwada meeloodan hadeertiye iftataxuu furden khilaalahaa khilaala halaatiin sodonkaas baxdi may furdeena ashaama shaama furdeen walciraaqa furdeen wa filistinga furdeen wa misra furdeen wa sudana sudanya furdeen filistinga furdeen filistin hadu macruuf meelan hadu wadankalakasao filistin lay mel yahuud degant kuli filistin laskari jari yahuudadan gobsadeen mel degen mahayn yani wa kay wa sudan iya gobsadeen wa afriqiya africa oo dhan a gobsadeen africa melistanka dersanyi yo dersiyen wa wa ashharu quwaatihim quwaati lmuslimiin maya wa ashharu quwaatihim quwaati lkhulafa wa khaliifinta afarta qaa'idiintoodi quwaad may larey jamcu qaaidin quwaad maka jamcu qaaid lanka ciidankan gaamiyaa mare kalku lankan hooba bawar mis lankan imaameya madaxweyne islaameya imaamey imaamkiisu may bu ahaa dadka muhor wilow badana dadaan dira ciidan e langa madaxa gadhike kalku madaxdaasa adduunki haqobsadaayo muslimiinti imaamkana hoos roogu usun hoosana taakoliyoone unkuwede kalku ciidanka langa horwede lanka horweda aluje wa sharu kuwaadihim kuwaadi lkhulafaa khaliifinta daa'idiintoodi oo ciidankin gaamiyaayen kahaanka mashuursan oo maganka lahaayen ayb wa khalid bn lwalid khalid bn walid waay oo lanki beder uxud muslimiinta jibiyawsha on sabab nagdaay oo marki dima islaamay sayfu sayfullahi masruur rasuulka gazwatu mutatana ciidanka muslimiinta fiku yahay waasharu guwaadin guwaadi lkhulafaa khaalidiinta dhaa'idiintooda kan kamashuursan khalid bn waay sayfullahi masruur wa ubayd wa abu cubaydata bn ljarax abu cubayda min casharati lmubashiriin kumide magaashay camir bin jarax leeraay katil abi wa camru bn lcaas camar bin lcaas waay camar bin lcaas sun yani ngamiy oo edn fayl yahay walmusana bin xarisa kulisho ragu doonan walayg obadayan wa musana bn xarisa musana bn xarisa waay wasacd bn abi waqaas khalo bnabi nabag abtishay sala allahu alayhi wasalam reer baluzuurahay oo khal nabiy hay min casharat mubashiriin kumid intaasa mashhuur kahayn man ay hum lkhulafaa rashidun khulafada raashidiinta ay abubakrin waay wa cumar wa cusmaan wacaliy limaada sumuu birashidiin raashidiin maylin kamagaabi sumuu bilkhulafaa raashidiin lianahum khalafu nabiya sala allahu alayhi wasalam fi hidaaya wlrshaad kan khilaafatihim talaatuna sana man asharu buwaadihim wala kisheegi ma walkel malka suaalo man asharu waadihim dahay diintooda han kama shuursugaane asharu waadihim khalid bn lwalid wa abu cubaydata camir bn jarax wacamr bnu caas wlmusana wasacd bnu abi waqas adarsu tani dersig lamaad khilaafatu abi bakrin sidiq abubakr sidiq khilaafidis waay khilaafatu abi bakrin yani dikaaradi awshe khilaafidis waay asidiqi hun badleeghay radi allahu taala an nasabuhu naصb abi bakrin abu bakr nasab shay huwa abu bakr mayb wa magaashay cabdالlahi بn abi quxafa بn camirin wa cabdالlahi بn abi quxafa بn camirin cabdالlahi sikala dilin بn cثman بn camirin wa abi quxafa manaa kunilay magaashay cثman wa abu bakr hawshay mayl magaashay maylare cabdالlahi aawshaynmaylere cثman bin camir nasabu nasabu abibakrin sidik abubakr sidik nasabshay huwa nasabshay may bu ahaa cabdالlahi bin abi guxaafa bin camirin wa cabdالlahi bin cثman bin camirin cثman awshay e ahe yani wa kay yajtamicu huwa abubakr may lakulumey maca nabiy sala الlahu alayhi wasalam nabag macasheeye lakulumey fi jadihi jadi nabi nabo obooshay asaasisliha ade kulakulme wahuwa muratu a muratu bnu kacb miras kulakulmaayo abtirshay meelaka kudhiya mana huwa abu yani abtirshay meelaka kudhiya wulida huwa abubakar yala dhali bacda nabiy nabo bacdishay sala lahu alayhi wasalam yala dhali bisanatayni waashurin lama sin ibliyaala kubacd marki rasuulka lama sin ibliyaala dhalsanyi ya abubakarna la dhali rasuulka lama sin wiilay sala alayhi wasalam wamtaaza huwa abubakar may lagooni nagday radi allahu tacaala canhu bisuhulatihi suhulati abi bakrin abi bakar sahlinaantisa lagoona nagday wa bixusni macaasharatihi mucaasharati abi bakrin abi bakar dhagan wenaagshay iya lagoona nagday wa biludfi mujaalasatihi mujaalasati abi bakrin abi bakar lafadhaashidiis dubeelkeed iya lagoona nagday walini janibihi walini qalbihi qalbi abi bakrin abibakar kalbisheena weelsheena goona nagdi a lanqalbo nagol oo lalasaaxibo kor baadi sooba fadheeto biyo shay shaa shay cabitaan shay shibiyi yahay eedan fayl washtagala maahin lan baadi soo alfadheeto shiishiyaa shay kahayo gurudiskuda duraaso abshardhagaabidisiyo hakadadeeras mahayn lan fidhishay fayl eedana fadheedo kor eedan fayl yahay huwa abubakar may ka mashhuula bitijaarati ganacsiya mashhuuli fakasaba huwa abubakr may kasbaday sikata qawmihi qawmi abibakrin abibakr qoom shay kalsoonidiis iya kasbadi bisababi amanatihi amanati abibakrin abibakr amaanadiis sababkeed waalxaa huwa abubakar may haaday daa maalin hantukoon saaxibe maalkaasoo kasiirin fara badan wa kana huwa abubakar may haaday muxababan kii la jeeliye haadilaa qurayshin qurayshin jeeli yuwaasi huwa abubakar ankaalmayaay caajiza kidi caajizka ankaalmayaay wayuksib huwa abubakar kas yani kasabsiyaay faqiirahum kidi faqiirka e khilaafatu abi bakrin sidiq radi allahu taala nasab huwa cabdullahi bin abi ducaaf bin camir yajtamicu huwa abubakar may lakulumey maca nabiy nabag macishay sala allahu alay slam lakulumey fi jadihi jadi abi bakrin ama fi jadi jadi nabiyi nabag oboshey yakalakulme jadkaaso asaadisi lihaad wahuwa jadka lihaadayb waa murat nu kacb mura yakalakulme rasulka oboshey lihaada mura e yani lankan leeraayo cabdullah abubakarna muragaas yakalakulme abtirsa meelasu galaayan a isku abtirko mana walaa weerasal dheeri maayo welida huwa abubakar iya la dhalay bacd nabiy nabag bacdishay sala allahu alayhi wasalam nabag may la dhalay sala allahu alayhi wasalam horto nabag la dhali fi caamir firi ma sanadki maroodog la dali sanadka maroodog haweer raay kacbada la haweer raay ciidanka oo yamanka koy haweer raay sanadkaasa la dhali taarikhta carabta may taarikhka dhikaayana sanadkan wali oo laliyaaba dil arag iyo taarikhka dhikaan sida nuba taarikhka dhikaan oo kale sanadkaas wal oo yani oo lang jana dil arag taarikhka dhikaw yani saaso kalku sanadkii oo caamulfiil la eraaye maroodigi abraha hawadadi oo waadi muxasarna kahelaagay sanadkaasa rasuulka dhalday sala allahu alay wasalam sanadkii usugahay lamasina i beliyaalo lagroogo abubakarna dhaldireed welida abubakrin yala dhali bacd nabiy naba bacdi shay sala allahu alayhi wasalam bisanatayn lamasina kubacdo waashurin wabiashurin beliyaalo kubacdo wamtaaza abubakrin abubakar yala soo cumi radialahu tacaala canhu bisuhulatihi suhulati abi bakrin abibakr sehlinaantis lasoocmi lan sehlin dabec fayliyahay wafi wabixusni mucaasharatihi mucaasharati abibakrin abibakr dhagan winaag shaya lasoocmi lan dhagan fayle dhagan winaag layahay wabilutfi mujaalasati wamtaaza abubakrin radi allahu tacaala canhu lasoocmay bilutfi mujaalasati mujaalasati abibakrin abibakr lafadheedow shay yani nubeelkeedi iya lasoocmi lutfa naxariislay wabilutfi mujaalasati mujaalasati abibakrin abibakar lafadheedo shay naxariisis iya lasocmi lang oho lafadheeda naxariis leho kinsheekoyaayo daskosulyaayo fayle dhagan fayleha dhabec fayle lalaqobsado kor langooba binseeso baalis walayna kamadaayo adnay afrigaada kin sameeya yani mahayn lan dhagan fayleha walini janibihi wamtaaza abubakrin may lasocmay bilini janibihi bilini galbi galbandugeel iya lasocmi janibka manaa galbuga bilini janibi dhino nugeelsi dhinishay nugeelhay maanaa galbishay nugeelhay galbi nugeela lasoo camay wa lanka disaasiye lankas galbishay nugelin lankasa jeeli waistagala huwa abubakar may kamashguulay haddana bitijaarati ganacsiya kamashguuli lan ganacsadaw ahaay fakasaba huwa tijaarada lankadi ganacsadaw oo lang aamin eya dadka naxriisayo haan walkin dhaafe markaas dadka naxriisaw dadka lan jeeladaaya aamin واشتغل abu bakrin abu bakr mashغuli langarifilewaayo barada kor suna dadbarada kor lalahadidi kor ay wijabusan hayne iskadodan hayne dadkadan lahadidayaano yani iya hay furfur واشتغل abu bakrin abu bakr mashغuli fi tijarati ganacsiga ka mashغul fakasaba huwa abu bakr kasbaday fikata qawmi qawmi abi bakrin abi bakr qoomshay kalsoonadood iya kasbaday qoomshay quraysha kalsoonadoodi lan kasaba baradaay lan kasa waraysadaay saas daraadi adamaylera nasabka carbeed edan ka dheera abtirkawalan kaseeda jira arabta abtirsho abubakar alan kaseeda qabiil kasta abtirsho kasaay lama meri kuduriyi lama meri saas dhahalki sugahay aisho ku dhahali tiri lahayuma yan abtirka kasaas arabta aushe ku dhahali fakasaba yani wa kay huwa abubakar may kasbaday sigata qawmi qawmi abi bakrin abi bakar qawmsha o qurayshe kalsoonadood kasbadi bisababi amanati amanati abi abibakar amanigisa shalankaob aminga lankasba kalsoonisiya mana amanigisa ka kalsooni waalxaahu abubakar marki dambi may haaday da maalin saaxiba maalin maalkoon saaxib ay ahaad maal kasto kafirin badan wa kana huwa abubakar may haaday muxababan ki li jeeliye haad ilaa quraishin jeeli quraislon eedan jeelayn wa yuwaasi huwa abubakar an caajizahum caajiza quraish quraish sabar doron iyo galansiyaay an wayuksib kasaba siyaay fakiran fakir carabi quraish fakiran fakira quraish qurayshkidio fakira iya kasab siyaay wal siyaay wa asilatun hadihi asila udkur hus nasaba abi bakrin radi allahu taala an nasabu huwa cabdllahi bin abi buhaas bin caamirin masa wulida huwa abu bakr angana dhalay radi allahu taala an ay wulida bacda nabiy sala allahu alayh wasalam sanatayni washun bimamtaaza may lasooco min bayna qurayshi may lasooco mimtaaza bayna quraysh bisuulati waxusni mucasharati wa binukmi mujalasati wa bilini janibi limaada kana yastailu kana istagala fi tijaara istagala fi tijaara kayfa kanat makaanatuhu darjadiisa haadi bayna quraysh fakana muxababan ilaa qurayshin quraysh kilin jeeliyahayo adarsu thalis darsiga sadahaad kana abu bakrin radia allahu tacaala canhu abubakar may haaday musaaxibanki lisaaxibow lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsay lisaaxibow yahay saaxib la eh qabla nubuwati waay nabanimada hortiye inti rasulka nabananguwanaba saaxib lahaay walama bucisa huwa nabag marki lahadi sala allahu alayhi wasalam iyo kana abubakrin abubakar may haaday awala man shaksikin horey amana rumaaye bi binabi rumaay min arijaali rijaal kumide wadacaa huwa abubakaran weeri asdiqaahu asdiqaa abi bakrin abi bakr usul wilaayayaalki shay yadiintan kuweeri faaslama ma islaamay calaa yadi yadi abi bakrin abi bakr gacantis korshe may ka islaamay khalqun khalqa kasiirun fara badan iya islaameen minhum khalqa may kumide cusmaan bnu cafaana kumide wazubayr bnu cawaama kumide wa dalxat bnu cabdillaahiya kumide dalxat bnu cubayd dalxat bnu cabdillaahiya kumide ahay yani waa qimasalasaas waay wakana wakana abu bakr may haadi yashtari cabida odoomanka gadadaay almuminiina muminiinta iya gadadaay odoomanka muminiinta ah islaamga gadadaay wayuctigu hureeyay hum alcabida odoomankaasa hureeyay ka bilaalin okal bilaal lankianing gadi waay muadin rasul rasuulka muadinshay lankia gadi ahay abubakar walaa odoomankaasan gadaw lima ibtigaaa waji illahi tacaala ilahay wijishay dalabawkeeda darteed walama haajara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki maka hijrooday min maka ila lmadina hijroodi ya raafaa huwa abubakr larafigi huwa nabiya larafigi wadakala huwa abubakr lagali macahu maa nabiya lagali algaara gaara soor jabalkiya guurtiisa lagali algaara godkiya lagali a godki rasuulka iskudhumadaaya lagali wasaara huwa abubakar may haaday yudaaficu ki canhu an rasuuli rasuulka difaacaw fi lmadina madina ka difaacaw yahaaday وayصxab huwa abubakr lasaaciba huwa nabiy lasaaciba fi azawaati azawaati nabiy nabag dulmaadka kulisho lasaaxiba wakana huwa abubakr may haaday yaxmil kihun baaraw araayata calanka islaamkun baaraw fi gazwati tabuka gazwatu tabuka calanka islaamka lakaldiibi ahay khaliifnimadi inu sila wareegi doono tusiyaasin waxaja huwa abubakr laxaji radia allahu tacaala canhu lilmuslimiina muslimiinta laxaji fi sanati taasica sanadki sagaalad usi amiran kuwali rasuulka xajka sanadka sagaalad manbana abubakar khariibdan kuwali sanadkan dadka hajiisile sanadka siya dad marka marki la furudi sanadki akigi sagaalad ba leedi abubakar alan walba oo sanam yani walba oo meeriyaalan aburburi hazuuli gaalana demba intum kooy kortan hadhe farmingalan fari yani baraatu min allahi tan oo lahadijiyey man shaadisu lan deriyahay min alhijrati sanadki sagaal sagaal soogdi jira walama marida nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay markii jiridiye amara nabiy nabag amri u ababakar bisalaati salaadiyi amri bilmuslimiina muslimiinta la dukiisiya ini imaam nagd a fasala abubakar tukiisi bin bilmuslimiina tukiisi wahiya salaadiyeeda e wahiya ay imaamatu imaamnimadiyeeda e ishaaratun tilmaan waay liistixdaaqihi alkhalaafata khaliifnimad inisu mududiye ishaara garta tilmaamnatuwa siiratu abi bakrin bacd alislaam abi bakr dhagan shay islaamka bacdi shay wali dhagmaayo kana abu bakrin allahu taala canhu may musaaxiban ki la saaxib e lirasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuul shay la saaxib e sala allahu alayhi wasalam qabla nubuwa nabanimad hortiya la saaxib e tan yeede ilahay bacde saxaabadaas waqad nasa lqur'aanu qur'aankan caddeey cala hadihi suxbati saaxibnimadan oo rasuulka abubakar la saaxibyay qur-aanka dhong cadey ilahay ku markhaati kaxay fii qawlihi tacaala ilahay golshaya ka cadey id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana taasa ilahay ka cadey id wakta yaqulu muxamadun muxamed ka gooli sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi muxamed ka gooli lisaaxibihi saaxibi muxamadin muxamed saaxib shay abubakar en eri laa taxzan antiirtoy dadki marki ka jaran gaalada korsho ka yasaasangari obsatoy in allaha macana ilahay anilajire kolka ilahay baan markaati kaci ini rasuulka saaxib shayhay musaaxiban lirasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ahay qabla nubuwa walama bucita huwa nabag marki labi sala lahu alayhi wasalam kana abu bakrin may haaday awala man shaksi kan horeeye haaday aamana rumaayay bi birasuuli rasuulka rumaayy sala allahu alayhi wasalam awalu man aamana min arijaali abu bakrin sidiq tilaraayo yani lanki rijaale oo rasuulka rumaayo kan wala abubakar ahay awalu man oo rasuulka marki dacwadi bilaawi saaxib shay sheegi isla markiisun ogolaaday awala man a wakana abubakri may haaday awala man shaksa kan wareeya amana rumaayay bihi binabiy nabug rumaayo min arijaali rijaal kumid qaala calayhi salaatu wasalaam ilahay rasuul shemeere maa dacawtu ana man weerna axadan axad man weerna ila islaami ila ilaa dukul islam islam galow manka weer ilaa kanat lahu lilaxad aadkaas weeri may sugnaatay kabwatun kufiirsashe iyan sugnaatay ayra abi bakrin abi bakar maahin lang ana islaamkan kuweeri majar ilaa walaawayar fiirsgalayra abu bakar laakin fiirsalamiyarneeri hoodan weeri hora islamka kugali yani qala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulki mer ma dacawtu axada wer ila islam ilaa dukul islam manka weerna ila kanat law lilaad axadkaas bay usugnaatay kabwatun kufeersisin sugnaati ayr abi bakrin ila ababakar ababakar maahin wadaca nabiy nabag n weri walama bucisa nabiy sala lahu ala slam kana abu bakrin mayad awala man amana lankuhorey rumaayo kan horey bibi nabiy rumaayo min arijaali wadaca nabiy nabag n weri sala lahu alayhi wasalam asdigaahu asdi maya wadaca abu bakrin way faacil wadaca abu bakrin abu bakar an weri asdigaahu asdiga abi bakrin abibakar widaayaalsa yan weri asaxaabi kasta may baragaan ho isu islam usuna dacwad hora infadiye ilan islaamka ho baratad diniga dacwad kuwadolan baan wadaca abubakrin nwere asiga asiga abi bakrin abi jamcu sidiqin asigar widaayaalshay usuna weri cusmaan bin afan say fa aslama may islaamay calaa yadi lamba widaashe dacwad infadiye unagday ka tashkiiliya unagdi fa aslama may islaamay calaa yadi yadi abi abibakar galantis korshe may ka islaamena oo us islaamka kasabab nagaday kalgun kalga kalgagaasoo kasirun fabdo minhum min alkalgi kalgigusa galantisa ka islaamin kasabab nagadi may kumid a cudmaan bnu cafan dinnuren markiskhalif nagdi wazubayr bnu cawaam xawaariyu hadi lumma ahay zubayr bnu cawaam yani ibnu camat nabiy nabagi naadi safiya rishe zayd bn zubayr bnu cawaam cabdullahi bn zubayr hawshi zubair bin cawaam wadalxat bnu cubaydillaahi min casharat lmubashiriin kumide intaasay galantiisa ka islaameen wa dad badan kalena ka islaameen lakin hada sadidasa kumid min oblaker minhum may kumid aha oblaker malki intirkoobahay may kumid aha ley lakin wal kalena wa kana yashtari wa kana huwa abubakar may kala haaday yashtari huwa abubakar ini gadada ahaada alcabida odoomanka almuminiina muminiinta iya gadadaay odooman may jireen ah, islaamayan oo lang leh wal cadaabe wal silciye oob amara yani waa kay masalan balahadalaayo ma inweele lanki masisadan waalo adi odoonkay ofisazay gadoy oo kale leeraay mana bilaal bin rabax oo kale kumide eh. lanki oo saaxiyo yani waa masalan cadaabay marki cadaaba us oo cadaaba silciya waha kormari oo bilaal usun allah allah layi ya yani wa ka mari abubakar maskinka may sidi gal eri ubay bin kalaf o maskinka may gal markaasa mari odoonkeedi oo fasaadedi horta oo fadaas furo eri mana s anik o gad eri kugadadi besidiyasi odoonki lanka inagi gaalki cadaabay bes bilaal hawedidi idisesheeni qora tabas kuba eri kusi horoy kalka muadin nabiy sala allahu alayhi wasalam kusi horoy wakana abu bakrin abu bakr may haada yashtari reed bilaalay me dad badan ahaa galiy yashtari ki shiraysla haadi abu bakr alcabid doomanka almuminiina oo islaamka galen yashiraysla wayactigu hurooyay hum alcabida doomankaas oo muslimiinta iya hurooyay wala saasan walaylima ibtigaa wajhi llahi tacaala ilahay waji shay darteed walama haajara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha markii hijroodi yaraafaqa huwa abu bakr larafigi huwa وadakl abu bakrin gali macahu maca النabiy nabag macaishe la galay yani wa kay masalan bahay dakala macahu maca النabiy algaara la gali wasara النabiy nabago socdi sala الlahu عalayه وasalam yudaaficu huwa wasara abu bakrin afade wasara abu bakrin ahaadi saara abu bakrin ahaadi yudaaficu abu bakr in idifaac canhu an rasul idifaac fi madina madinaka difaac wayaصxab huwa abu bakr la saaxibi nabiy la saaxibi fi azawaati azawaati النabiy nabag dulimaadka dhamaanti yana saaxiib wakana abu bakrin may hada yaxmilhu abu bakr inihumbar arraayata calanka islaamka umbaro fi gazwati tabuka gazwadii islaamka nka dheerayt aldilnilasocda shamat lanka umbara calanka umbara usihayo waxaja abu bakrin radia allahu tacaala canhu laxajiyay bilmuslimiina muslimiinti laxaji fi sanati sanadii ataasicati sagaaladi laxaji min alhijra hijradi sagaal roogdi walama marida nabiy nabo marki jiradi sala allahu alayhi wasalam amar nabiy nabag amray ababakr amray bisalaati salaadi amray bilmuslimiina muslimiinta salaa tukiisiy amray fasala huwa abubakr tukiisiye bihim bilmuslimiina tukiisi wahuwa rasuul lahi xayun ay rasuulka soo nooriya muslimiin tukisiy wahiya ayilimaamatu imaamnimadaas oo rasuulka nooli oo imaam nagday dadka tukisiyo nagday ishaaratun tilmaan waay liistixdaabihi istixdaabi abi bakrin abi bakr mudashadiisa la tilmaamay alkhilaafata khaliifnimada mududi marki deb rasulka badisi khaliif nagdi asilatn hay hadihi asilatn ti suaale wa wa kanat calaaqat abi bakrin birasuuli الlahi sala الlahu alayhi wasalam hay wa kanat wa kanat hatay calaaqat wa kanat hatay calaaqat abi bakrin abi bakr laheriisadowshay hatay birasuuli lahi sala الlahu alay slam lahadiisidi hatay qabla nubuwati hatay nacam kana abu bakrin musaaxiba lirasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam qabla nubuwa mada facala abu bakrin may fari radi alahu taala canhu cinda baxsati rasuuli lahi sala lahu ala slam ilahi rasulka biyowshadeel may fali walama bucisa nabiyu sala lahu alay slam kana abu bakrin awala man amana bi binabiyi min arijaal hal dacaa abu bakrin axadan axadan weerey ila islaaminka weerey nacam wadaca abu bakrin asdigaahu faaslama cala yadihi khalqun kasiru maada facala abu bakrin may fali waktigii haajara rasuul lahi sala lahu alah wasalam ilahi rasulka hijroodi walama haajara rasul sala lahu alayه wasalam raafaqahu wadakala macahu algaara mata xaja abu bakrin bilmuslimina lilxaji fi sanati taasica min alhijra bimada amara rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulkami amri huwa aba bakr iinama xiina waktigi marila mara lahu marila huwa rasulka jiride yani ma xiina maralihi maralinabiya nabag jiridis xaaladeed may amri walama marila nabiyu sala lahu alayه wasalam amarahu bisalaati bilmuslimiina adars raabع وalahu alam